sal allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin mastahnat ila mac tamaamin yantasib wa bacda nafyin aw ka nafyin in tukhib itbaacu ma tasala wansib manqaطac wa can tamiimin fiihi ibdaalun waqac wagayru nasbi saabiqin fi nafyi qad yatii walaakin nasbuhu khtar in warad wain yufaraq saabiqun ila lima bacdu yakun kama low ilaa cudima wa alqi ila data tawkiidin kala tamrur bihim ila alfatha ila alcalah wain tukarar la litawkiidin famac tafriiqin tahiira bilcaamiili dac fi waaxidin mima biila stuhni walaysa can nasbi siwaahu muuni wa duuna tafriiqin maca taqadumi nasbaljamiic xukun bihi waltazimih wa sibli taakhiirin wajibi waaxidin minha kamaa low kaana duuna zaa'idi ka lam yafuu ila mru'un ila cali wa xukmuha fi lqasdi xukmu alwali alistinaau hada maxaluhu wa mabxauh maa shayga istanat ay soo reebtay ilaa waxa ay soo reebtay maca tamaamin taamnimo miciina ay soo reebtay yantasibu wuu nasboomi wa bacda nafyin wantukhiba waxaa la doortay bacda nafyi nafyi gadaashii ow ka nafyin ama nafyi wax lamid ee ah gadaashii itbaacu maa shay raacsiintii ayaa la doortay ittasala mutasil noqday wansib nasbi maa waxa inqaaca munqaicdo noqdayna nasbi <coughs> wa ibdaalun bedel waqaca wuu dhacay ibdaal fiihi munqaic dhexdii ayuu ku dhacay can tamiimin tamiim xaggii ayuu ka dhacay mansuubaatul ayaan ku soo jirnay mafaaciishi ayaan ka soo baxnay mansuubaadka intii dambe ayuu doonayaa inuu raaciyo istinaa iyo xaale iyo tamyiiz saddexdaa ayaa ka dhiman istinu halka ka bilaabayaa waxaa la yidhaahdaa shay caam ahaan u soo galay kalaam hore in ilaa iyo akhawaadkeeda lagu bixiyo kalaam horoo la sheegay mafhuum ahaan wax u soo galay ilaa iyo akhawaadkeeda in lagu bixiyo ayaa istina la yidhaahdaa istinaaha adawaad goonni ahaaneedoo loo isticmaalu leeyahay adawaadkaasi musanifka wuxuu ka tirin doonaa siddeed aadaad sida aan kutubtii horeba ku soo marray ilaa ayaa awalaa asalla u ah ilaada ismiga lagu soo reebee mustanaha ah saddex xaaluu leeyahay oo saddexdii caadiga ahayd kalaam taam muujaba in laga soo reebo kalaam taam ghayrulmuujab in laga soo reebo iyo naaqis in laga soo reebo saddexdaa xaala midun weeye kalaam taam muujabe haddii laga soo reebo mustatnaha waa la nasbini mutlaqan mutlaqan waxaa loo jeedaa istinaa mutasil ha noqdo munqaic ha noqdo mustanaa ha dambeeya ha hormaro fari male hala soo celceliyo keligii ha noqdo fari male marba kalaamtaan muujaba haddii laga soo reebo mustahnaha waa la nasbinay war kalena ma jiro qaama alqawmu ilaa zaydan fa sharibuu minhu ilaa qaliilan sidaa ayaad leedahay wax kalena kuma bannaan waayahay sida raajixa ah kalaam taama hayrulmuujab ah haddii laga soo reebo awalan horta kalaamku waa taam maxaa loo jeedaa muujabna maxaa loo jeedaa kalaamka waa taam waxaa loo jeedaa mustathnaa minhuga sheegan ismiga wax laga soo reebaye mustathnaa minhuga loo yaqaano ayaa kalaamka ku dhex sheeganee maxadfana ayaa loo jeeda muujabna waxaa loo jeedaa kalaamka nafyi ama shibhu nafyi kuma jiro waayahay kalaamka taam haddii uu yahay mustathnaa minhugiibaa sheegan laakiin muujab ma aheen nafyi ama shibhu nafyi ayaa ku jira mustanaha laba qeyb ayuu u qaybsamayaa istinaha munqaic iyo mutasil muttasil haddii uu yahay isla markaana mustanaha dambeeyaa mustatnaa minhugana wuu horeeya kalaamkii waa taam muujabna ma aha nafyi baa ku jira ama shibhu nafyi istinaha waxaad u kala qaadaa muttasil iyo munqaic muttasil maxaad u jeedaa munqaicna maxaa loo jeedaa muttasil waxaa loo jeedaa mustatnaha mafhuum ahaan ayuu mustanaa minhuga u soo geli mustanaa minhuga markii la sheegay mustatnaha mafhuum ahaan ayuu u soo gelayaa sida qaama alqawmu ilaa zaydan inta aadan sheegin qaama alqawmu zaydka mafhuum ahaan ayuu u soo geli oo waxaa istaagee zayd ka mid inuu yahay ayaa loo fahmayaa istinaa mutasil baa la yidhaahdaa munqaicna waxaa la yidhaahdaa mustanaa minhuga mafhuum ahaan marka uusan u soo gelaynin qaama alqowmu ilaa ximaarwi qaama alqowmu marka la yidhaahdo ximaar inta aan la sheegin qoomka istaagay ximaar inuu ka mid yahay maba loo fahmaya marka horeba oo mafhuum ahaanba uma soo gelayo mustanahaasna munqaic baa la yidhaahdaa haddaba kalaamka taam haddii uu yahay muujabna uusan ahayn istanaha mutasil iyo munqaic u kala qaad muttasil haddii uu yahay mutaqadim iyo mutaakhir u kala qaad mustanaaha inuu hormaray mustanaa minhuga ka hormaro taa musanifkaaba soo wada waa beydka uu soo wado iyo cala nadmi lmacruuf inuu ku yimaadee mustanaa minhuga horeeya mustanahana wuu dambeey waxa wanaagsan bedel mustanaha mustanaa minhuga in laga bedelo maadaama istinaha muttasil uu yahay kalaamkana tam hayru lmuujibay uu yahay oo maa qaama alqowmu ilaa zaydun ayaa fiican wamaa facaluuhu ilaa qaliilun minhum in la yidhaahdo waxayna ka fiican tahay in la nasbiyo oo maa qaama alqowmu ilaa zaydan la yidhaahdo lafteedana waa carabi jayida waayahay istinaa munqaic haddii uu yahay oo mustanaa mustanaa minhuga mafhuum ahaan hadduusan u soo gelaynin laftiisa hadduusan hormarin uu xijaaziyiin waxay waajibinayaan mustatnaha in la nasbiyo maa qaba alqowmu ilaa ximaaran in la yidhahday waajibinayaan tamiimiyiinna nasbaha raajix weeyay leeyihiin laakiin bedel waa bannaan yahay intaasuu ka hadlay musanif maa shayga istanat ay soo reebtay ilaa ilaa waxa ay soo reebtay maa mubtada weeye mawsuulo haddii aad ka dhigto istanat ilaa ayaa lagu silayni caa'idkiina waa xadfan yahay nakira mawsuufo haddii aad ka dhigtaana istanat ilaa ayaa lagu nactiyayni raabidkiina waa xadfan yahay maa shay shayga oo istanat hu buu ahaan lahaa istanat ficligaa maadi faacilkiisana waa ilaa istanat ilaa weeye bilafdi qasdihi buu ismi ku yahay marfuuc calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala aakhirihi manaca min duhuuriha ishtigaalu aakhiri bisukuuni alxikaaya maa shayga istathnat ilaa ilaa ay soo reebtay maca tamaamin tamaam xaggii ay ka soo reebtay yantasibu wuu nasboobi magaasi wa bacda nafyin wantukhiba waa la doortay bacda nafyi nafyi gadaashii ow ka nafyin ama nafyi wax lamid ee gadaashii itbaacu maa shay raacsiintii ayaa la doortay ittasala mutasil noqday wansib nasbi maa wixii inqaaca munqadic noqdayna nasbi xijaaziyiin nasbahay waajibinayaan wa can tamiimin wa ibdaalun badel waqaca wuu dhacay fiihi munqaica dhexdiisuu ku dhacay can tamiimin reer tamiim xaggii ayuuna ka dhacay oo tamiimiyiin waa la bedeli karay leeyihiin isnaa munqaic xataa haddii uu yahay wagayru nasbi saabiqin fi nafyi qad yaatii walaakin nasbahu khtar in warad wagayru nasbi saabiqin mid hormaray nasbihiisa waxaan ahayn fi nafyi nafyi ku hormaray nasbihii waxaan ahayn qad yaatii inuu yimaadaa suurowda walaakin ikhtar nasbahu nasbihiisa dooro in warada haddii uu soo aroorayo halkanna wuxuu ka hadlayaa istidnihii nafyi baa ku jira kalaamkii nafyi baa ku jira oo kalaamku waa tam laakiin muujab ma aha istidnaha mutasilkaa ah, bedel ayaa raajixa ah, nire nasbana waa bannaan yahay bedel wuxuu raajix ahaani nasbana u bannaanaani mustanaaha waa marka uu dambeeyo mustanaa minhuga u horeeyo arrinta ay tahay maa alqowmu ilaa zaydun amaa mustasnahaba hadduu horreeye ka waran oo maa qaama ilaa zaydan alqowmu arrinta haddii ay tahay nasbaha waajibi ama raajix buu noqoni soo la rafciya waa la arkay soo la bedelo waa la arkay laakiin nasbaha xoog badan mar hadduu horreeyo oo maa qaama ilaa zaydan alqowmu in la yidhaahdo ayaa xoog badan sidaa ayuu u wadaa musanifka sidaa uu garwadka wagayru nasbi saabiqin mid hormaray nasbihiisa heerkii fi nafyi nafyi ku hormaray nasbihiisa waxaan ahayn qad yaatii inuu yimaadaa suurowdaa walaakiin ikhtar nasbahu nasbihiisa dooro in warada haddii uu soo aroorayo <coughs> wain yufaraq saabiqun ilaa lima bacdu yakun kamaa low ilaa cudima wain yufaraq haddii loo faarig yeelo saabiqun mid hormaray ilaa ka hormaray limaa shay haddii loo faarugu yeelo bacdu ilaa gadaasheed ku sugnaa yakun wuxuu ahaani saabiqa kamaa low ilaa cudimaa ilaada iidoo la waayey oo kale halkani wuxuu ka hadlayaa waxaan nidhay kalaamka ilaa ay wax ka soo reebi saddex qeyb wey taam muujab iyo taam hayrulmuujaba iyo naaqis taam muujaba iyo taam khayrulmuujabe labadaa wuu ka soo hadlay naaqiskii ayuu halka ka hadlaya naaqis waxaa la yidhaahdaa kalaamka ilaa ay wax ka soo reebi mustanaa minhugii hadduusanba sheeganayn mustanaa minhugii ayaa xadfan mar hadduu mustanaa minhuga xadfan yahay ilaada waxa ka horeeyo waxa ka dambeeya wuxuu u qaadanayaa mustanaa minhuga xadfan wuxuu u qaadan lahaa mustanaa minhugan xadfan kalaamka booskii uu ka geli lahaa ilaada waxa ka dambeeya ka geli miiaal ficli baa dhacay faacil ayuu u baahan yahay faacilkiisiibaa maqan ilaada waxa ka dambeeya rafci faacilna oga dhig maa qaama ilaa zaydun mubtaduu ahaaye khabar ayuu u baahan yahay ilaada waxa ka dambeeya khabar oga dhig wamaa muxamadun ilaa rasuulun sidaa ayuu u jeedaa ilaada waxa ka horeeyaa hadduu faariq u noqdo hadduu u gacan bannaanaado oo wuxuu ka gacan bannaanaaday mustanaa minhugii camalfalidii uu ku camalfali lahaay uu ku mashquuli lahaa uu ka gacan bannaanaaday wuxuuna u gacan bannaanaaday ilaada waxa ka dambeeya inuu ku camalfalo bas ilaada waxa ka dambeeya usii waxaalla wuxuu u doonayo intaas u jeeda wain yufaraq haddii loo faariq yeelo saabiqun mid hormaray ilaa ka hormaray haddii loo faarigu yeelo limaa waxa bacdu ilaada ka dambeeya yakun kaanada ismigeeda saabiquu u noqonayaa yakun wuxuu noqoni saabiqi kii caamilkii hormaray wuxuu noqoni kamaa low ilaa cudima maada waa masderiya lowdana waa zaa'idu ama maada zaa'ide lowdaa masderiyaa midubaa zaa'ida cudima ficligaana waxaa e, ficli lamid lamida ayaa wuxuu naa'ibulfaacil u qaadanayaa ilaada wuxuuna noqonayaa kamaa cudima ilaa ilaa iyadoo la waayey oo kale cudima la waayey waalqi ilaa daata tawkiidin kalaa tamrur bihim ila alfataa ila alcalaa waalqi tuur oo laaqiyeel ilaa lafdiga ilaa daata tawkiidin adkeennid u saaxiibay xaal ay tahay wadaalika kalaa tamrur ha marin weeye bihim qolada ila alfataa ila alcalaa halkani wuxuu ka hadlayaa ilaada aqsaamteedii wuu ka soo baxay oo kalaam taam muujaba haddii ay wax ka soo reebto iyo kalaam tam hayrulmuujabe haddii ay wax ka soo reebto iyo kalaam naaqisa haddii ay wax ka soo reebto wuu ka soo baxay wuxuu doonayaa inuu ka hadlo ilaa haddii la soo celceliyo ka warran oo waxaad tira qaama alqawmu ilaa zaydan ilaa camran ilaa bakran ilaa khaalidan ilaa fara badan ayaad keentay ee kalaamka taam muujabe haddii uu yahay dhibba ma leh waayo hal ilaa haddii ay taallo ismiga dabayaallo waa la nasbinayay ilaa haddii aad soo celcelisana waad wada nasbinay dhibaata ma leh hadduuse kalaamka taam ghayrulmuujib ay yahay ama kalaamka naaqisba uu yahay oo mustathnaa minhugii uusan sheeganayn labadaa xaaluu ka hadlaya wuxuuna soo hormariyey kalaamka marka uu naaqis yahay mustathnaa minhugii ma sheegana ilaa fara badanna waa la keene maxaa lagu samayna ilaadan faraha badan labay u qaybsantaa mu'asisa iyo mu'akida ilaayada hore in lagu towkiidinayo ilaada hore in lagu towkiidinayo iyo muasisa macna bilaabid in loo keena labadaa macna mid weyn mu'asisa haddii aan loo keenine litawkiidi loo keenay ilaadan la soo celiyey ilaada horaa lagu tawkiidinaya ha lagu cadfo oo cadaf ahaan ha loogu tawkiidiyo ama yaan lagu cadfine ilaada faraha badaneed soo celcelisay wax macnoy faa'iidaynayaanoon tawkiid ahayn lama arko asmaada daba taallana ismiga ilaada u hore daba yaalla icraabkaad siiseen baad siini miaal maa qaama ilaa zaydun ilaa bakrun ilaa khaalidun maa qaama ficil maadi buu ahaa zayd faacil soo ma ahayn bakrun iyo khaalid iyo waxana ayaga ka bedel oo zaydkii ka bedel oo rafcada ka raaci waa yahay ilaada litowkiid haddii ay u soo aroorto ilaada faraha badan towkiid macna aan ahayn faa'iidayn mayso icraab labaadna keeni mayso ismiga dabayaalana ilaada hore ismiga dabayaalla icraabka la siiyaa la siini intaas ujeeda wa alqi tuuro ilaa lafdiga ilaa ah daata tawkiidin adkeen mid u saaxiibi xaal ay tahay wadaalika laa tamrun ha marin bihim qolada ha marin <coughs> ila alfataa bihimta ka bedel ila alcalaana bihimtii un ka bedel jerkana ka raaci labadaba laa tamrun ha marin bihim qolada ha marin ila alfataa ila alcalaa waa yahay miaalka wuu miaaliyey ilaa istinihii kalaamkii taamka ahaa hayrulmuujabkaa ayuu miaaliyey hadduu kalaamka naaqis yahay inaguu soo wadaayo waa lamidgiiduna wain tukarar laa litawkiidin famac tafriiqin ita'hiira bilcaamili dacfi waaxidin mima bilastuni walaysa can nasbi siwaahu mugni wain tukarar haddii la soo celceliyo ilaadii laa litawkiidin laada xarfulcadaf macduufa calayhigii baa xadfan litasiisin macna bilaabid ayaa loo soo celceliyey laa litawkiidin tawkiid looma soo celcelinin fadac ka tag atta'hiira saamoobid bilcaamili caamil lagu saamoobo maca tafriiqin tafriiq miciina la saamoobo fii waaxidin baaqiyan xaal uu baaqi ku yahay fii waaxidin mid waaxidka oo mimaa kii ah istuniya biilaa lagu soo reebay walaysa ma aha can nasbi siwaahu kaa wax ka soo haray nasbihiisana muqnin wax kaa kaafin karo yacni wuxuu leeyahay ilaada litawkiid uma ayan soo aroorine lita'siis bay u soo aroortay waa yahay ilaa badan ayaa la soo celceliyey ilaayooyinkanna macna bilaabid ayaa looga jeedaa waa yahay istinaam waxaad u kala qaadaa kalaamka inuu yahay istinaam mufaraq iyo hayr mufaraq mufaraq haddii uu yahay daairulmufaraqa wuu soo wadaa yacnii kalaam naaqisi ayaa ilaadii ay wax ka soo reebtay isla markaa ilaadii waa la soo celceliyey litasiis baana loo soo celceliyey kalaamkana waa naaqisee garo mustatana minhugii ayaa xadfan ilaayadan faraha badan ee iswada daba yaallo mid ka mid ah caamilka ilaa ka horreeya waxa uu doonaya usi inta kalena nasbe u tag miiaal aan ku siiyo si aad u fahamto kalaamka waa naaqisee garo maa qaama ilaa zaydun ilaa bakran ilaa khaalidan ilaa camran baa tiri maa qaama qaama ficil maadi faacil ayuu u baahan yahay ilaa bakar iyo ilaa khaalid iyo ilaa zayd baa wada yimid mid ka mida asmaadani ilaada dabataal faacil qaama u sii midka aad u siinay kan u horay ha noqdo kan dhexda ku jira ha noqdo kan u dambe midku doona ha noqdo wada nasta maa qaama ilaa zaydun ilaa bakran ilaa khaalidan ama maa qaama ilaa zaydan ilaa bakrun oo faacilkii ah ilaa khaalidan ama kan u dambaysiyo haddii aad doonto intaas u jeeda baydka marka isasaarkiisa waxyar ku jira wain tukarar haddii la soo celceliyo ilaadi litasiisin macna bilaabid ayaa loo soo celceliyey laa litawkiidin tawkiid looma soo celcelinin famaca tafriiqin ita'hiira bilcaamili daco ficlu amar ah oo bimacnaa utruk ah atta'hiira mafcuulkiisii wey bilcaamili jaara majruur ah iyo maca tafriiqin oo darafa labadaba dac ku tacalluji dacna bimacnaa utruk weeye macnihiina wuxuu noqonayaa wain tukarar haddii la soo celceliyo ilaadii ilaa litawkiidin tawkiid aan loo soo celcelinin fadac ka tag maca tafriiqin mufaraqnimo maceeda yani istidnibaa mufaraqo kalaamku waa naaqis maceeda ataiira saamud ma bilxaamili ataiiru duku tacaluqi taiirka masdera <coughs> fadac ka tag maca tafriiqin faariqnimo maceeda atta'hiira saamoobid ka tag bilcaamili caamil lagu saamoobo fii waaxidin baaqiyan xaal uu ta'hiirkaa baaqi ku yahay fii waaxidin hal hal caamil asagoo taiirin caamilka hal macmuul asagoo ta'iirinayo kaga tag wey hal macmuul ha ku camalfalo waaxidka oo mimaa kii ka mida ah, ustuniya biilaa ilaa lagu soo reebay walaysa ma aha arrinka muqnin mid kaafinaya can nasbi siwaahu kaas wixii ka soo haray nasbihiisana mid kaa kaafinaya maaha ama laysada muqninta isbi oga dhig walaysa ma aha muqnin wax kaafin kara xaasilan can nasbi siwaahu eyrkiisa nasbihiisa midkaa kaafinkana kuma sugan walaysa can nasbi siwaa laysada ismigeeda muqnin can nasbi siwaahuna muqnin ku tacalluji layse khabarkeedina xadaf xaasilan iyo xasan waduuna tafriicin maca taqadumi nasba aljamiici ixkum bihi waltazimi wansib litakhiirin waji biwaaxidin minha kamaa low kaana duuna zaa'idi kalam yafuu ila mru'un ila cali wa xukmuha fi lqasdi xukmu lwali wa duuna tafriiqin maca taqadumi walzam laazim niyahowni nasbaljamiici dhammaan nasbahooda laazim duuna tafriiqin tafriiq la'aantiina laazim maca taqadumi horumarmiciina laazim uxkum xukmi bihi nasbaha xukmi waltazim laazim wasib nasbi lita'khiirin ta'khiir dartii u nasbi waji la imow biwaaxidin mid la imow <coughs> waaxidka <coughs> oo mimaa kia ustuhniya lagu soo reebay biwaaxidin waaxidka oo minhaa ka mid a kamaa low kaana duuna zaa'idin zaa'ida iyadoo uusan jirin oo kale wadalika ka lam yafuu ila mru'un ila caliyan wey wa xukmuha fi lqasd xagga ujeeddada xukumkiina xukmulawali kan horuu la xugum yahay halkanna wuxuu ka hadlayaa ilaadii way soo noqnoqotay markii hore waxaan ka hadlaynay istinaa mufaraq buu ahaa markii hore waxaan ka hadlaynay istinaa mufaraq buu ahaa haddeer mufaraq ma ahay kalaamka waa tam mustana minhugii waa sheegan yahay laakiin waa hayru muujaboo nafyi ama shibhigii ayaa ku jira istinina wuu soo noqnoqday litasiis baana loo soo celiyey waa yahay mar haddii litasiisi loo soo celiyey oo litawkiidin aan loo soo celinin litasiisin mar haddii loo soo celiyey litawkiidin aan loo soo celinin kalaamkana taam hayrulmuujab ay uu yahay waxaad u kala qaadi mustanaayaadkan faraha badanee ilaadan faraha badan daba yaalla mustanaa minhuga inay ka hormaraan iyo inay ka dambeeyaan haddii ay ka wada hormaraan oo mustanaa minhuga ka wada dambeeya dhammaan nasbadabada dabada u qaw wa duuna tafriiqin maca taqadumi nasbaljamiici meesha uu leeyahay mar haddii ay wada hormaraan oo mustanaa dib dhacay dhammaan in la wada nasbiyaa waajiba ah. oo waxaad leedahay maa qaama ilaa zaydan ilaa bakran ilaa camran alqowmi alqowmidii mustanaa minhuga ahayd ayaa dambaysa mustanayaadkiina way horreeyaan nasbe u taag dhammaan waaya haddii ay dambeeyaanoo mustanaa minhugi u horeeya cala nadmi almacruuf ay ku yimaadaanna mustanayaadkan faraha badan hal ka mid a ah iyadoo mustasnayaad badan ayan jirin sidaad ula dhaqmi lahayd yeel sidaad ula dhaqmi jirtay bedel ayaa raajix ahaa nasbe istina lagu nasbiyaana way bannaanayd inta kalena wada nasb miaal maa qaama alqawmu ilaa zaydun ilaa bakran ilaa khaalidan zayd iyo bakar iyo khaalid mustanayaadkan mid ka mid ah qoomka ka bedel ama mustananimo ku nasbi oo mustanayaad badan haddii ayan jirin sidii la yeeli lahaa weeye kaa aad ka beddeshay ama mustananimada aad ku nasbisay waxaa ka soo haray dhammaan waa la wada nasbin intaa arku ka baxay ayaa wuxuu raaciyey wa xukmuhaa fi lqasdi xukmulawali wuxuu u jeedaa sideedaba mustanayaadkan faraha badan macna ahaan miyay iskhilaafayaan may isma khilaafayaan mustanaha ugu hore macnaha uu qaato ayay mustanayaadka qaadanayaan sideedaba waxaa jira alistinaau min almuujabi nafyun wa min anafyi iijaabun baa la yidhaahdaa sida nafyi haddii wax laga soo reebo mustanaha wuxuu noqdaa iijaab iijaab haddii wax laga soo reebana mustanaha manfi buu noqdaa oo qaama alqawmu ilaa zaydan macnihii wuxuu noqonayaa qaama alqawmu muhbat buu ahaa kalaamka soo maaha zayd manfi buu noqonay muusan istaagin buu noqonay maa qaama alqawmu haddii aad tiraana zaydka ilaa daba yaalla muhbat noqoni maa qaama alqowmu qoladii maayan istaagin ilaa zaydan zayda istaaguu noqoni waaya mustanaayaadkan faraha badan isku macnay noqonayaanoo kalaamka hore nafyi haddii uu ku jiray iyo shibhigii ayagu mubat bay noqonayaan sidaa ayuu ilaaqay musanifku ilaaqa laguma waafaqsana miaalka uu miaalayey iyo waxa lamidka ah oo mustanayaadkan faraha badan mustanaa minhuga hore haddaan laga soo wada reebi karin oo mustanaa minhuga hore inay wada hoosgalaanoo laga soo reebaa haddayan dhici karin waa siduu u sheegay musannif haddiise mustanayaadka mustanaa minhuga hore laga soo reebi karo dhammaan mustanaa minhuga hore laga soo reebi miaal lizaydin calaya casharatun ilaa arbacatan ilaa alaaatan ila nayni baa tiri lizaydin calaya arbaca may waxaan u jeedaa mustanaa minhu ee mustana kastaba kan ka horeeya haddii laga soo reebi karo mustana kasta mustanaha ka horeeya mustanaa minhu hadduu u noqon kara laga soo reebi karo mustana kasta kan ka horaa laga soo reebiyo ku xiga oo waxaad tida lizaydin calaya casharatun ilaa arbacatan ilaa alaaatan ilaa anayn waa miaal khudariga uu miaalinayo miaalkaada untaad ku miaalin karto sida musanifka u wado wa xukmaha fi lqasdi xukmul awali waxa weeye ilaa arbacatan ilaa alaaatan ila nayni dhammaan casharadaa laga soo reebay buu leeyahay oo soo arbacada casharada lagama soo reebaynin haa alaaada iyo inaankana casharada ka soo reeb ninkiina wuxuu muqirku noqonayaayuu qirtay hal keliah waayo casharo afar ka reeb lixbaa soo hadhay lix saddex ka reeb saddexaa soo hadhay saddex laba ka reeb halaa soo hadhay haluu muqirku yahay sidaa ayuu ku wadaa musanif waxaa ka raajixsan in la yidhaahdo mustana walba mustanaha ka horaan lagu diri miaalkaana toddobuu ninka muqirku noqoni sida uu noqonayo waxa weeyaan lizaydna calayya casharatun toban buu qirtay ilaa arbacatan afar buu ka gooye maxaa soo haray eh, lix baa eh, lagu yeeshay soo maahan ilaa alaaatan alaaada dambe arbacada ka soo reeb arbacadana manfi bay ahaydee garo alaaada mufud bay noqoni ilaa arbacatan uusan igu lahayn bay ahayd soo ilaa alaaatan igu leeyahay mooyay noqon oo aaddex afartii ka mida wuu igu yeeshay ee saddexdan lixdii hore ugeed sagaal ila nayni laba saddexdan dambe ka soo reeb ila nayni labuusan igu lahayn mooye sagaalkii laba ka goo toddobu qirtay sidaa ayuu noqonayaa sidaa in la yidhaahdaana ka fiican waka wa duuna tafriiqin maca taqadumi nasba aljamiici nasbada waxaa ka shuqloontay uxkum waxayna ku shuqloontay nasba damiir ay leedahay laakiin xarfuljar bay ku gaadhay mar xarfuljar haddii ay ku gaadhay caamil macno ahaan uxkumta macno ahaan la macno ah camalfal ahaanna ka bedelanoo mafcuulka toos u qaadan karo waa inaad qadartaa iqsid u qasad nasbaljamiici dhammaan nasbahooda u qasad uxkum xukmi bihi nasb aljamiici xukmi waltazim laazimna duuna tafriiqin tafriiq la'aantii laazim maca taqadumihi horumar ay hormareen maceedana u laazim wansib nasbi lita'khiirin dibdhacay dibdhaceen darteeda u nasbi waji la imow biwaaxidin hal oo minhaa mustanayaadka ka midee la imow kamaa low kaanad sida asagoo duuna zaa'idin mustanayaad badanba ayan jirin oo kale oo la imow wadaalika ka lam yafuu ilamar'un ilaa cali imru'unta waxaad ka bedeli yafuuwowdeeda faacilka ah ilaa caliyanna nas baa waajibi hadda daruuratu nadmi buu ilaa cali u yiray kalam yafuu ma ayan oofinin ila mru'un ruux baa oofiye ilaa caliyan cali baa oofiye wa xukmuhaa xukumkeeda iyo macnaha loola jeeda filqasdi xagga qasadka xukmul awali kii hore xukumkii macnihiisi wey wallah aclam sal allah wslam wbaark ala nabi